assalaamu calaykum waraxmatullaahi ullaahi maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba-iyo tobnaad ee kitaabka rajulan caabidan jiray wuxuu ahaan jiray nin caabudaha ummadihii hore ka mid mida ah. faittakhada sawmacatan zaawiyad buu samaystay fa kaana fiiha iyadu joogi jiray ku cibaadaysan jiray hooyuu lahaa hooyadiisaa noolayda hooyadiisaa marka kolkol soo fiirin jirtay faaatathu ummuhu hooyadii baa u timid wahuwa yusallii isna u tukanayo isagoo salaad ku jira ayaa u timid oo albaabku u xidhan yahay meeshaas oo macadiina marka meel fooqa hoosare bay ahayd faqaalat markaasi waxay tii yaa jurayj jurayjo habar daaweyn bayda iyadoo weliba gacanta intisaa indhaha dushooda u saartay ayay kor u fiirisay qaala markaasi wuxuu yidhi kolkuu codkeedii maqlay yaa rabbi ummii wa salaati rabbi oo aabba hooyada iyo salaadayda yani ka ii daran wuxuuna ahaa nin iska qalbi fiican oo iska cibaadaystay ee aan cilmi lahayn dadka noocaas oo kale anu marka qaladka ku dhacaan dhibaatay iyagana usoo jiidaan dad kalena dhibaatay usoo jeedaan hadda ka waan soo aragnay ninkii sagaal sagaaliyo sagaashanka qof dilay ee inuu tooba keena doonayay ninkii siduu muxuu ahaayey caalimka la moodayay ee caalimsi aan ahayn siduu u lugooyey oo dembigii uugu sii daray isaguna naftiisa ku waayay kanuna marka hooyadii inay kaga xaqweyn tahay salaada sunnaha ah yaanu garanin oo salaaddii uu ka dooranaya markaasi hooyadii intay xanaaqda habaari doonta habaarkaasuna ku dhici doonaa inkastoo goortii dambe habaarkaasu isagoo eh, muxuu ahaa alle subxaana watacala uu ka badbaadin doono oo eh, ikhlaaskiisa iyo qalbi qalbiwanaagiisa uu kaga badbaadin doono haddana dhibaatadaasuu galay cibaadada cilmi la-aan lagu cibaadaystaana waxyaalahaas ay leedahay waa in marka cilmiguba dadka inuunu cibaado ahayn bay moodayaane waa inay cibaadada ashyadan tadabaada loo yaqaanee nusuka ah in cilmiga laga badiyo weeyaan kolkii faraadii iyo laguto waxoogaa aduu sunan iyo wirdiya qofku uu samaysto waqtigiisa badankiisa waa inuu cilmiga uu ku bixiyo fa aqbala calaa salaatii salaadiisiba iskaga sii jeeday fansarafad way noqotay kolkay ka quusatay falamaa kaana min algadi atathu huwa yusalli markay berri ahayd iyo haddana u timid isagayoo tukanaya faqaalat ya jurayj jurayjow faqaala ay rabbi yani yaa rabbi rabbiyow ummii wa salaatii hooyada iyo salaadayda fa aqbala calaa salaatii salaadiisu iska jeedsaday jeedsadayoo iska sii jeeday oo salaaddu inay ka xaq weyn tahay iyuu u maleeyey oo isagoo ku gabsan falamaa kaana min algadi markay haddana berridii dambe ahayd maalin saddexaadii yatad u timid wahuwa yusallii faqaalat ya jurayj faqaala markaasuu isna wuxuu yidhi ay rabbi ummii wa salaatii rabbiyow hooyaday iyo salaadayda waa meel alla wax ka wada ee saddex maalmood ayay isku si qisada u dhacaysa faaqbala calaa salaatii salaadiisa buu iskaga sii jeesaday fa qaalat markaas waxay tihi taxanaaday allaahumma laa tumitu xataa yandura ilaa wujuuhi lmuumisaat muumisaadkuna waa zawaanida naagaha dhilooyinka ah allow naftaha ka qaadin ilaa uu naagaha dhilooyinkaa wejigooda ka arko ilaa uu zinaysto xataa ma ayna dhihine waa waalid oo oo naxariisato in in alla tusiyo wejigooda ayay ku habaartay allana waa ka aqbali doona fatadakara banu israa'iil tii baa marka qisadaasaa dhici doonto siday ku dhacdayna wacayd banuu israa'iil baa waxay habeen ka sheekaysteen jurayjan wa cibaadatahu jurayj iyo cibaadadiisay ka sheekaysteen oo maaragtay ninka cibaadadiisa saboon iyo salaad iyo kama baxo oo kidaa wey weliga ninkan oo kale maay waxaasa ku sheekaystay wa kaanat imra'atun baqiyun yutamahalu bixusniha waxaana jiri jirtay haweeney dhillo ahoo faasiqad ahoo aada u qurux badan oo quruxdeeda lagu maahmaaho heblaayo oo kale maa miyay tahay naagta qurux lagu sheegayaba la yidhaaho yaa jiraysa fa qaalat markaase waxay tidhi in shi'tum la aftinannahu haddaad doontaan waad raalli ka tihiin anaa fidin karaa markaas heer fitneen haddaad karayso fatacaradat lahu waa isu bandhigtay inuu ka zinaysto ayay isaga mxuaye ka dalbatay falam yaltafit ilayha ma aanu soo fiirinino waa diiday markaasna kolka inay ku fashishay weeya wadaadkuu ka adkaaday naaguhuna waxay ku faanaan quruxdii iyo ragga soo jiidadkiisa iyo waxyaalahaasaa ka mid a markaase waxay rabtaa dadkii ay ugu ballan qaaday inay u caddayso inay wadaadkii ka adkaatay oo ay fitnaysay fa atad waxay u timid raaciya nin adhi jiraho kaana yaawii ku hoyan jiray ilaa sawmacatihi sawmacda jireed ku hoyan jirayoo adhigiisa sawmacda hoosteeda kusoo xarayn jiray fa amkanathu min nafsiha way isu dhiibtayoo fa waqaca calayha waa ka zinaystay fa faxamalat waa uuraysatay falamaa waladad markay dhashay bay qaalad waxay tidhi huwa min jurayj anigu kada jurayj baa iga dhalay wakaa ninkii aan fidneeyey aad moodayseen inaan wax fidnayn jira ka adkaan kale aanu jirin marka waa inaad markhaati iga ahaataan inayn jirin naag iga quruxsano fa atowhu way u yimaadeen run bay u maleeyeenoo markaasay ku soo qamaameenoo intay soo qaateen fu-uustoodii soo qaateen iyo isagoo iska warlo oo salaadiisii iskaga jira iyo sowmacadiisii duminku bilaabeen fa waa u yimaadeen faistanzaluuhu way soo dejiyeen wahadamuu sawmacatahu sawmacadiisiina waa dumiyeen wa jacaluu waxay bilaabeen yadribuunahu inay garaacaan oo ay caayaan oo yidhaahaan muxuu ahay khaa-in weeyaan oo ila naaguhu meesha ku ugaadhaayo oo kanuu yahay waxaan moodayna sidaan moodayna oo bahalkan uma faqaala markaasu maa sha'nuku war waa maxay xaalkeed maxaa sida waxba isagu kama warqo qaaluu markaasu waxay yidhaaheen zanayta bi hadihi fawaladat minka naagtan illadaabaad ka zinaysatay oo wiilka u dhashay qaala markaasuu yihi ayna sabiyu canugii aw bal tusa canugaas ajeegsan fajaa'uu bihi way keeneen faqaala markaasu wuxuu yidhi dacuunii xataa usalliya bal idaaya aan tukada laba ragcadood ducada kolkii alle la baryaya horte waysaqaad iyo salaad laga horreysiiyey iyo qiblada oo loo jeedsaday iyo gacmaha kor loo taagiyay asbaab sidaasabay leedahay marka bal aan tukade ii kaadiya buui fasallaa waa tukaday falama insarafa markuu ka gadoomay salaaddii ka baxay buu ata asabiya canugii u yimid fatacana fii batnihi calooshuu farta kaga gujiyey wa qaala wuxuuna yidhi yaa gulaam yarow man abuuka yaa ku dhalay aabbaha waa kee qaala markaasuu yihi fulanun iraaci waa hebelka ari jirka ah hebelka ari jirka ah baa idhalay waa kaa marka sidaasu ku hadlay oo karaamayna arrintaasu u ahayd ninkii ahaa jurayd iyo karaamo u ahayd inta waxaa ka horrayso halkankada muxuu ahaa uu ka soo gaabiyey hooyadii habaalkeedii sida loogu aqbalay oo waxay ahayd kolkay soomacadiisii intay jabiyeen soo dejiyeen bay soo jiideenoo beledkii bay soo dhex mariyeen iyagoo garaacaya oo dilaya oo jiidaya markuu xaafadii naagaha xunxun ay soo marinayaan dadkuna waxay la shaqeeya abuuq iyo sidaas oo kalea meeshii bukacad iyo buuqiyo sidaasoo kale ah waa waxay caado u leeyihin inay kusoo baxaan markay soo baxeen naagii uu arkay ayuu qoslay markaasay u maleeya inay runba tahay oo naagahankana uu yaqaano saaxiibahiisi ay yihiino markaas run sii qaateen isaguna wuxuu soo xusuustay hooyadii habaarkeedii hooyadii habaarkeedi markaas loogu aqbal marka markaasay adigu waxay ogaadeen kolkii wiilkii alla ka hadliyey taasoo dhan karaama ay u ahayd iyo gafkoodii ogaadeen u cudur daaranayaan markaasuu wuxuu yidhi faaqbaluu calaa jurayjin jurayj bay isku soo rogeen yuqabiluunahu iyagoo dhudhunkanaya wayatamasaxuuna bihi ismarmarinaaya wa qaaluu waxayna yidhaahaan abnii laka sawmacataka min dahab sawmacadaadii baan dahab baan kaaga dhisaynaa qaala markaasuu yihi laa maya aciiduuha min tiinin kamaa kaanat dhooba iigu soo celiya sida u ahayd dhoobaday ahayd inuu iga dhisa fafacaluu waa yeeleen taasuna halkaasi ku dhammaatay qisadaas oo ninkaasa alle ka hadiyey oo alle ku beri yeelay ninka muxuu ahaaye ninkaas oo iska mukhliska ahaayo iska cibaadada badnaa oo arrintaa xun lagu tuhmaystay suu alle wiilkaa yar uga hadliyey siuu ugu beri yeelo taasuna marka karaamaat alawliyaa waxaa la yidhaha bay nooc ka mida weeyaan wa kii saddexaadna waxaa weeyaan baynaa sabiyun yardacu min ummihi markuu canug hooyadii nuugayey ummadihii horaa banu israa'iil ah famara rajulu raakibun calaa daabbatin faarihatin washaaratin xasana waxaa soo maray nin oo faras qurux badan fuushan iyo hay-ad quruxsan leh ayaa soo maray dhar iyo labis fiican iyo waxaas iyo qurux leh faqaalat ummuhu markaasi hooyadii waxay tidhi allaahuma ajcal ibnii midla haadaa alla wiilkay kan oo kale iga dhig waa hooyo oo ilmaheeda wanaag bay la jeceshay laakiin wanaaggu dadku isku badankiisu indha ku garaadda weeyaan waxaa u muuqda unbaa la fiicane marka mahdarka quruxda badan muxuu madaxtinimada iyo maalqabeennimada iyo faraskaas iyo mandarkaas unbaa la fiicnaaday markaasay tidhi alla wiilkayga kan oo kale iga dhig waxa ka hooseeya ee xumahaana ma ay oga fataraka thadya naaskii buu sii daayey wa aqbala ilayhi ninkii ba xaggiisa u jeedsaday fanadara ilayhi waa fiiriyey faqaala markaasuu yihi allahuma laa tajcalnii midqalo kanoo kale ha iga dhigin huma aqbala calaa hadyihi wuxuu ku jeedsaday naaskiisiibuu ku noqday fajacala yartadic wuxuu bilaabay inuu jaqo naaskiisii iskaga noqdo faka'anii anduru ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayhi waali wasalam abu hurayra weeye waxaad moodaa inaan arkaayo rasuulka alla sala اlه alay slm hadda inaan arkaayo wa huwa yaxki isagoo jilaya oo caniguu siduu naaska hooyada u jaqaayo jilaya oo fartiisa muusanaya inay ii muuqdaad moodaa waxuu leehay marka fakaأnnii anduru ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali slm waxaad moodaa inaan arkaayo rasuulka allah wa huwa yaxki isna uu jilayo irtidaacahu jaqidiisi canugaas biisbacihi sabaaba fartiisa muxuu ahayd mursatada uu ku jirayo fii fiihi afkiisa uu geliyey fajacala yamasuhaa wuxuu bilaabay inuu muudsado uma qaala markaasu wuxuu yidhi kaasuna marka kii wuxuu ahaa canugaasa marka isaguna hadlay laba goor buse canugaasu hadli doonaa isla isaga iyo kolkaas ninkaas oo xun oo hooyadii ayay u tamanideen in isagoo kale alla ka dhiga buu alla ka barya isagoo kale aanu ka dhigin haddana arrintaa arrin cagsigeed oo kale ah ayay isagii hooyada isku khilaafi doonaan qaala yani qaala nabiyu sal ly slam wamaruu bijaariyatin waxay la soo mareen islaantii oo canugeedii nuujinaysa isla maalintii mise maalin kale ayay la soo mareen bijaariyatin addoon wahum yadribuunaha ay garaacayaanoo ay dhulka ku jiidayaan oo yaquuluuna ay dhahayaan zanayti saraqti dhillo tuugo waxaas ay ku leeyihiin wa hiya taquulu xasbiya allahu wanicma nicma alwakiil marka mu'minad mukhlisada bay ahayd oo waqtiga isaga ah iyo xasbiya allahu wa nicma alwakiil ay leedahay marka xasbaladaasaana alla iyadana ku badbaadin doona ku beriyeeli doonaa facanugaasu alla uga hadlin doona fa qaalat ummuhu markaasi hooyadii waxay tidhi dulliga iyo tiifta daahirka ee ka muuqda markay aragtay bay waxay tidhi allahuma laa tajcal milaha midlaha anow canugayga kale ha ka dhigin baltan waxaa haysatae isgulliga fataraka aridaaca naas nuugmadii buu iska sii daayay oo nadara ilayha waa fiiriyo faqaala wuxuu yidhi allahuma ijcalnii midlaha allow iyadoo kale iga dhig fa hunaalika markaasay taraajaca alxadiid hadalkii isku xeeliyey hooyadii yaa marka sheekaystay faqaalad waxay tidhi mara rajulun xasanu lhay-a nin quruxsan labaa soo maray faqultu markaasaan ede allahuma ajcal ibnii mila allahu wiilkayga hooya wiilkayga isagoo kale iga dhig faqulta markaasaad waxaa tihi allahuma laa tajcalnii mila isagoo kale allow iga dhigin wamaruu bi haadihi ama addoontan ila soo mareen wahum yadribuuna ay garaacayaan wayaquuluuna zanayti sarakti waad xadayo waad tuugay waad dilaysato ay ku leeyihiin faqultu markaasaan idhi allahuma laa tajcal ibnii milahaa alla wiilkayga iyadoo kale haga dhigin faqulta markaasaad waxaad tidhi allahuma ajcalnii midlahaa allo iyadoo kale iga dhigay muxuu yahay xaalku ninkii madaxda ahaa kolkaan xaalkiisa oo kale ku tamaniyeyna waa diiday naagtantada dulliga ah addoontaa oo kolkaan sideed oo kale aan alle inaanu kaa dhigin aan kugu duceeyeyna waad yeeshaye qaala markaasuu yidhi ina dalika arajula kaas ninkii ihi kaana jabbaaran nin muxuu ahaa khayrlaawo aho madaxda uu kibir yahay faqultu allahuma laa tajcalnii mila marka quruxdii iyo kama wado milahu wuxuu ka wadaa meerka yani kibirkiisa iyo xumaantiisa kaleu ka wado inuu qofka mu'minkiihi inuu daabad fiican gaari fiican iyo faras fiican iyo labis fiican iyo inuu lahaadaayo ma ah kol hadduu qalbigiisu wanaagsan yahay waxba iyadu dhibaato ma il oo taas allow maal haysiinin oo madaxtinimo haysiinin iyo kama wado allow kaasoo kale xagga kibirkiisa iyo cinaadkiisa iyo hayga dhigin buu ka waday wa ina haadihi midantadana yaquuluuna laha waxay ku dhahayaan zanayti waa bilaysatay ku leeyahin walam tazni mana ayna zinaysanin wa saraqti waad xabaad hadday leeyihin walam tasriq min ayna xadin faqultu allahuma ajcalnii milaha alla iyadoo kale iga dhig baraa'ada berinnimada iyo iimaanka ay xasbalada qabsatay yaan ka waday marka dulliga iyo addoonnimo iyo faqri iyo tuhmadaas oo loo soo jeediyo inuu dalbanayo ma aha iyadana muttafaqun calayhi wاlmuumisaatu bdmi اlmiimi اlأulىa waiskaani اlwaawi muu layidhaah wakasri اlmiimi الhaaniyati o bisiini اlmuhmala wahuna الzawaani waa naagaha dhilooyinka wاlmuumisatu zaaniya wa qowluhu daabatin faariha bilfaa ay xaadiqatin nafiisa mid oqmaata u carbisan u tababaran oo xariifad ahoo ee qaali abuu ka wada wاshaaraةu bishiin اlmucjamati wa takfiif الraa wahiya aljamaalu الظaahiru fi اlhay-a wاlmalbas hay-adiisa iyo labiskiisa iyo quruxda ka muuqata kaasaa laga wada macnaa taraajaca alxadiida ay xadaثat الصabiya waxadaثaha way la hadashaysna wuu la hadlay wallahu aclam <clears throat> baabu mulaaطafaةi اlyatiimi wاlbanaati wasaa'ir الضacafa mulaaطafa yani la ciyaarka iyo koolkoolinta agoonka iyo caruur gabdhaha iyo dadka tabarta yar qurabada iyo masaakiinta iyo dadka naafada hadimaha leh iyo wdacafati wاlmasaakiin wاlmunkasiriin iyo kuwa qalbi jabsan ee murugaysan ee asxaabu اlcaahaad wa asxaabu masaa'ib kuwa dadkaas oo lala ciyaaro oo lala sheekaysto oo la maaweeliyo wاlإxsaani ilayhim wanaag loo taro wالshafaqati calayhim naxariis loo naxariisto wالtawaaduci macahum iyagoo hoos la isugu dhigo wkhfd janaaxi lahum khafd janaxina waa tawaaduca naftiisa qaala allahu tacaala waqfid janaaxaka lilmu'miniin garabkaaga hoos mu'miniinta ugu soo dhig yani iska weynaysinina iska saraysinino u tawaaduc wa qaala tacaala واصbir nafsaka mca aladiina yadcuuna rabahum bilغadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinat alxayaati dunya yayna indhahaagu dhaafin oo iyaga ayna ka boodin oo dad kale ha usii hanqaltaagin adiga oo raba quruxda adduunyaad raba aayadda inteeda kale waan soo marray turiidu ziinat alxayaati dunyadaasuna kolkii hore ku darin wa qaala tacaala faama alyatiimu falaa taqhar agoonkase ha muquunsaninoo ha qahrin alma jidka yatiiman faawaa wawajadaka daalan fahadaa wawajadaka caa'ilan faanaka intaasa ka horraysa sow alla adigoo agoona kuma helinoo dadku koriya kuma siinin adigoo faqiira sow kuma helinoo sow muxua maal kuma siinin sidaasuu marka ahaa markaas saasaad soo martay xusuuso dadka noocaas oo kale ah aduna u laga wada markaasu wuxuu leeyay faama alyatiima falaa taqhar ha qahrina ha xoogin oo maalkiisa ha ka qaadanin oo ha dilin oo ha ku kululaanin wa ama asaa'ila falaa tanhar qofka muxua baryootamayana ha canaananin oo hadalka ha ku kululaynin muxuu ahaay ama adagu waxaysana kalena muxua hadal wanaagsan kula hadlo waima tucridana canhum ibtiqaa'a raxmati min rabbika tarjuuha faqul lahum qowla maysuura wa qaala tacaala ara'ayta aladii yukadibu biddiin ara'ayta bal ka waran aladii yukadibu biddiin midka qiyaamaha beeniyey jazaha la is-abaalmarinaya ka beeniyey fadalika kaasu aladii kii weeyaan yaducu lyatiima tikhaantikiya agoonka walaa yaxudu aan dadka ku guubaabinin calaa طacaami lmiskiin miskiinka waxsiintiisa quudintiisa aan ku guubaabinin kaa weeyaan kaan qiyaamaha qofka beeninaya waa qof aan naxariis lahayn oo qiyaamo aan rumaysanayno waa qof aan naxariis lahaynoo agoonta iyo masaakiinta iyo aanu naxariisani weeyaan wacan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala aayaddii wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum oo laba goor uu soo celiyey baabkan iyo baabka hore kusoo celiyey aayaddaasu sababkay kusoo degtay ayuu xadiidkan kaa caddayn doona marka sacd ibn abi waqaas baa wuxuu yidhi radia allahu canhu kunnaa maca annabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam nebiga alle sala lla alay slm jirkiisa ayaan joognoo la fadhinay sittata nafarin lix qof annagoo ah oo wada fuqaradii masaakiinta muslimiinta ah li sacdi ibni abi waqaas radia allahu canhu dadkii muhaajiriinta ahaa ee dhalinyarta ahaa ee horay islaamiyada inta u galeen lala dagaalamay ee laga eriyey dalkoodiiba goortii dambe waa kii maalaysa ee xadiidkiisi inaan kusoo maray un dhihi jiray ya rasuul allah waan aadna waa xanuunsanayaa maalqabeenna waanahay durba waa maalqabeen buu noqday laakiin kolkii hore wuxuu ahaa muxuu ahaayey faqiirnimo iyo dhibaato ayuu kusoo koray oo dhibaatadii uu soo marayna saxaabi kale oo saaxiibkiisa ahaa ayaa hadhow ka sheekayn doonaa aan gaari doonaa qaala almushrikuuna markaasay ku yidhaha mushrikiintii linabiyi sal lla alay slam utrud haaulaa ulaa eri kuwankada laa yajtari'uuna calayna yayna nagu dhiiranine oo meeshaan anagu fadhina ayna imaanine ayna baranine oyna fudaydsanine warkaan u ku yimaada naga eri wa kuntu waxaanan ahaa lixdii qof buu sheegayaaye ana wabnu mascuud warajulu min hudayl ibnu mascuudkaa naftiisu hudayl buu ahaaye inuu walaalkii cutba ahaa iyo mid kale uu ka kalena ahaa ma ma aqaanin wa bilaalun iyo bilaal iyo warajulaani lastu usamiihimaa laba nin oo kaleo aanan magac dhabaynin oo aan asturayo lixdaasaan ahayn fa waqaca fii nafsi rasuuli llahi sala allahu alayhi waali wasalam rasuulka alla sal lla alay sl naftiisa waxaa ku soo dhacay hadalka ay yidhaaheen sababtiisa maa shaa allahu an yaqac wixuun alla uu doono inuu kusoo dhaco kusoo dhacay marka yani waxaad moodaa inuu ka wado rasuulku sala alla alay slam arrintaas yaa la fiicnaatay oo wuxuuna u maleeyey nimankan kada iyaga liidid uu liidayo ma ahee inay dacwada iyo islaamnimada sidaasuu maslaxo u tahayo bal nimankan kada masaakiintuhu iyagu waa la kasbay oo xerada waa soo galeenoo muslimiin waa yihiin inay maslaxo marka tahay in nimankaana lasoo kasbo nimankaa madaxda ah haddii marka lasoo kasbo oo kolkaas marka intaa muddadaa kuwan kada marka la yidhahda iska raalli ahaado odayaashaas bal meesha u baneeya si dacwada loo gaadhsiiyo inay sidaasu maslaxada dacwada ku jirto ayuu ay la noqotay nebigu sal alla alay slam laakiin arrintaas waxay ka nixisay nimankii bay ka nixisay masaakiinta ahaa faxadatha nafsahu naftiisu uu ugu warramay isagoo weli yani aan yeelin faأnzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati wاlcashiy yuriiduuna wajha aayaddaasi soo soo degtay iyo aayaddii kaleba ayb markaasaa goortii dambena alla uu soo ku soo dejiyey wإida jaءaka aladiina yuuminuuna biaayaatina faqul salaamu عalaykum kataba rabukum calى nafsihi الraxma aayadahaasoo marka weliba sii qalbi qaboojinaya marka maalintaa intii ka dambaysa markay u yimaadaan ilaa ay iyagu kacaan majliskaba kama kici jirin laakiin iyaga iyaguna xaq dhowri jirayo kolkay arkaan nebigu sal ly slam inuu rabo inuu kaco inuu rabo oo iyaga laakiin uu qalbi dhowrayo oo iyaga daraaddooda u fadhiyo iyo iyagu kaa kici jiray kolkaasuu sii kici jiray markaas aayadahaasa la soo dejiyey walaa tadrudha eryin aladiina yadcuuna rabbahum kuwa rabbigood caabuda bilqadaati walcashiya aroortii iyo galabtiiba yuriiduuna wajhahu iyagoo wajigiisa un raba rawaahu muslim wa can abi hubayra caa'id ibni camrin almuzaniyi wa huwa min ahli baycati ridwaani radi allahu canhu baycatu ridwaankii xudaybiya lagu mubaayacooday raggeedii ka qayb galay buu ka mid ahaaye baa wuxuu weriyey ana abaa sufyaana radi allahu canhu abuu sufyaan ayaa ataa wuxuu u yimid oo soo maray calaa salmaana wa suhaybin wa bilaalin fii nafar jamaca ku dhex jira buu soo maray fa qaaluu markaasi waxay yidhaaheen maa akhada suyuufu ullahi min caduwillaahi maa akhadaha sayfihii alla cadowga alla meeshii kaga habbooneed kagama ayna dhicin yani lama dilin weli gaalka kada in la dilo abusufyaanna radiallahu canhu markaa weli ma aanu soo islaamin markaasay waxay ceel u qabaan inuu nool yahay oo aan sayfaha muslimiinta weli lagu dilin sayfaha alla mxua cadowgankada meeshai kaga habboonayd ma ayna kaga dhicin oo weli lama dilin alla haddii la dili lahaa faqaala abu bakr radi allahu canhu abu baa wuxuu yihi ataquuluuna hada lishaykhi qurayshin wa sayidihim ma hadalkaasaad ku dhahaysaan odaygii quraysheed iyo madaxdoodii fa ata nabiya sala allau alay slam hadalkaasaa ka dhacay markaasuu haddana isqabtay oo qoomamooday markaasuu nebigu u sal ly slm faakbarahu markaas uga warramay faqaala markaasuu nebigu yihi sala lay slm yaa abaa bakr lacallaka ma suurowda inaad ka cadhaysiisay hadalkaas ay qoonsadeen lain kunta aqdabtahum haddaad ka cadhaysiisay laqad aqdabta rabbak rabbigeeda ka cadhaysiisay ogow hadalkaad nimankaa ku tiri hadday ka cadhoodeen fa ataahum waa u yimid waa kusoo noqday faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa ikhwataa aqdabtukum aqdabtukum war walaalahayow ma idinka caraysiye hadalkay marka dhaweed ma qoonsateen qaaluu laa maya maanan qoonsanin yakfir allahu laka yaa ukhaya allah hakuu dambi dhaafo wala maana hadalka waxba maanan qoonsanin rawahu muslim marka hadda ulajeedadu waxaa weeye nebigu sala allahu alayh waali wasalam jawaabta abubakr ma aanu raalli ka noqonin eh, inuu ka dhiciyo nimankaas eh, abu sufyaan inuu ka dhiciyo hadduu mu'min kolka ahaan lahaa marka waxay ahaan lahayd eh, walaalkii cirdigiisa uu daafay bay isagoo kolkaa mushrik ah inuu nimankan kada tamaniyey dilkiisa inuu eh, ka dhiciyo ma ayna ahayno marka taasuu nabiguna sal lla alay slam uu ku leeyahay hadday iyagu ku ku cafiyeen oo kaa dulqaateen mooyaane haddaad ka cadhaysiisay rabbigana waad ka cadhaysiisay ogow qawluhu ma akhadaha ay lam tastawfi xaqaha minhu weli xaqeedii ma ka qaadanin weeyaan wa qowluhu yaa ukhaya ruwiya bifatxi اlhamza ya akhi wa kasri اlkhaa'i wa takfif ilyaasa walaga qoray ya akhi walaalow la yidhaaho wa ruwiya bidami اlhamzati wa fatxi اlkhaa'i wa tashdiid اlyaa oo ukhaya la yidhaaho walaalkayga yaraayo marka noqonaysaayo yaraantaasuna waxaa tasgiir baa noocaas oo kale la yidhaaho waxyaalaha tasgiirta loogu isticmaalo ayaa waxaa ka mid a qaar tacliim aba walaalkaygii weynaayo iyaga marka ka dhignaanaysa وعn سهل بن سعد رضي الله عنهma qال qاla رsuل الlh صلى اه عليه وسلم أna وkاfل اليتيiم في الجنة haakda ani iyo agoon qofka koriyaayo jannada sidaas oo kale aan ku nahay agoonkaasu ama mid isagu uu dhalay ha aada ama la dhashay ama midka ajnabiyaba ha ahaade qofkii agoon koriyayo anigu sidaasoo oo kalean isku nahay saasaan isugu dhodhownay darajo wax yar un ka darajoweyna weeye wa ashaara bisabaabati wاlwusطى farmursatada iyo fardhaxada ayuu ku ashaaray kolkuu haakadaa lahaa wa faraja baynahumaa waxoogaa buuna kala yarsikiyey waxoogaa buu yar kala fogeeyey intaas si ay u kala wax yar u kala fogyihin maan u kala fognayo waa isku daris baana waa isku gurya dhowna yani rawahu الbukhaariي wa kafilu lyatiim alqaa'imu biumuurihi ka arrimihiisa u qumsan ee muxuu ahaaye koriya kaasaa la yidhaha وعn أbي هuريرaةa رضي الله عnه qال qال رsuل الlه صلى الله عليه وسلم kafilu اليتيimi lahu أw لغayrihi أna وhuwa kahaatayni في الجنة agoon qofka koriya agoonkaasu isagu uu leeyahay kukiisa ah kukiisa suu ku noqonaya ilm uu dhalay oo haddana agoon ah wuxuu ku noqonaya hooyo muxuu aha carruur agoona ay ku agoomowday oo carruurteedii u go'day oo korsatay ama ayeeyo ama awow ilmihii wiilkiisu ama gabadhiisa u korsanaaya ka waa noqon karaya walaal waa noqon karayaayo caruur agoonha ah, aabihii u ka dhintay koriya adeerka dadka maxaarintaa sidaas oo kale ah dahda waa noqonaysaa liqayrihina marka waa dad qof ajnabi ah oo kale oo iska korinayo iyaduna waa noqota adugu wax kastaba ha ahaadee qofka agoon koriye iyo anigu sidaasaan isku nahay buu ka wada nebigu sal ly slam wa ashaara araawi wa huwa malik bna anas malik bna anas imaamu daari lhijra alasbaxi radia allahu canhu wuxuu ku ishaaray bisabaabati wاlwusطى rawaahu muslim wa qowluhu alyatiimu lahu aw ligayrihi uu yihi macnaahu qariibuhu kula dhashay oo qariib u ah aw lajnabiyu minhu falqariib midka qariibkii waxaa weeyaan mihla an takfulahu ummuhu hooyadii inay korsato oo muxuu ahaaye iyada oo weliba gaar ahaan hadday tahay naag da-yar oo guur rabi lahayd laakiin aragtay inayna isu keeni karaynin nin cusub iyo carruurteeda intad hadday nin kala guursato carruurtana inay ka dayacanta ay suurowdo oo sidaa guurkii kaga sabirtay oo carruurteeda markaa u guur beeshay taasu aad bay usii ajri badan tahay takfuluhu ummuhu aw jadduhu aw akhuuhu aw gayruhu min qaraabatihi wallahu aclam وcanhu radي allahu canhu qala qala rasul lah sl ه alay slam laysa almiskiinu aladi tarudhu الtamraةu wالtamrataan wاlluqmatu wاlluqmataan inama almiskiinu aladi yatacafaf laysa almiskiinu ma aha miskiinku miskiinka runta ah ee in wax lagu sadaqaysta mudane aada u ajri badani ma aha aladii tarudduhu midka ay dhaqaajinayso atamratu watamrataani xaba timir iyo laba xabadoo timir iyo wluqmatu waluqmataan ya walaluqmatu waluqmataan iyo ay dhaqaajinayso hal afgelis iyo laba afgelis iyo maaha yani midka tuugsada eh dadka ku wareega eh meeshii waxoogaa looga soo fidiyaba ka soconaya kaas ma aha miskiinku kaas waa nin xoogsanaya inama almiskiinu aladii yatacafaf miskiinku waa ka baryada iska ilaaliya Eh, beryada iska ilaaliya kaasuu riwaayad soo socotaa si fiican u macnaynaysa muttafaqun calayh wafii fii riwaayatin fi صaxiixayn laysa almiskiinu aladii yatuufu cala annaas ma aha miskiinku ka dadka ku wareega taruduhu luqmatu wluqmataani watamratu watamrataan walaakina almiskiin miskiinka dhabtihii waxaa weeyaan ee isaga in sadaqada isaga lala fiirsado oo lala doonto ku haboono oo aan loo baahinin inuu muruu'adiisa iyo xishoodkiisa uu ka tago oo gacanta hoorsado waxa weeye aladii laa yajidu ginan yugniihi ka aan helaynin maal ku filan aan helaynin walaa yuftanu lahu fayutasadaqa calayhi aanan la garanayninoo aan sadaqada lala doonanaynin walaa yaquumu fayas'al annaas aanan istaagaynoo dadka baryaynin isaguna waa xishoonaya dadkuna baryaayo dadkuna ma garanayaan waa nin istiilaya oo muxuu ahayey tajamul samaynaya mana haysto wax ku filan ma haysto kaas weeya miskiinka ah habboon sadaqada ku haboon in markaa noocaas oo kale inta la fahmo isaga halkiisa loogu keeno oo weliba si qarsoodihiya loo siiyo oo sharaftiisa loo ilaaliyo kaas weeyaan waxa weeyaan xadiidku wuxuu ku imaan doonaa raqam hamsumiya sabca wa halaaثiin وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم الsاacي على الأرملة والمسكين ka u shaqeeya armale iyo miskiin armale waxaa la yidhaahaa naagta aan rag lahayn ayaa armale la yidhaha ama tu la furay ha ahaato ama tu laga dhintay ha ahaato ama tu aan weliba la guursaninba ha ahaatee taas weeyaan wa kalmujaahidi wuxuu la mid yahay qof jihaaday fii sabiili الlah waaxsabuu qaala inuu yidhina waa u malaynayaa wa aladii laa yaftur waa wuxuu la mid yahay ka tukanaya ee salaad aan ka daalaynin wasaa'imi aladii laa yaftur oo sooman oo ka saa'imi aladii laa yaftur ka sooman oo tuka aan aan afuraynin buu la mid yahay inuu yidhina waa u laakiin mujaahid inuu ku shabahay iyada waa uba muttafaqun calayh marka dad masaakiina oo aan shaqaysan karaynin oo dad waayeele iyo indhoolayaal iyo asxaabuulcaahaad iyo carruur yaryar iyo qofka u shaqaynayaayo haween aan muxuu aha aan rag haysanin u shaqeeyey iyo qofka u shaqaynaya ama walaalkooda ama adeerkooda ama waxaas wuxuu la mid yahay qof jihaad fii sabiili اllahi ku jira ayuu la mid yahay muttafaqun caleyh وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شر الطعاam طعاam الوليمة طacaam waxaa ugu xun طacaamka welibada seebu ugu xun yahay yumnacuhaa man yaatiiha waxaa loo diidayaa dadka u imaanaya soo doonanaya masaakiinta kusoo yaacayse eh markay arkaan meeshaas maanta sab baa lagu hayaa soo doonanaysa qaac soo raacaysa waa la kala kaxayna war ka taga meesha baa laleeyahay wa yudcaa ilayha waxaana lagu yeedhayaa man yaabaha dadka diidaya dadka maalqabeenka ee diidaya ee meeshoodiiba gurigoodiiba ku haysata asoo kale ee cusla iscuslaynaya waa loogu yeerayaa lagu celcelinaya war aw hebel muxuu war hebel u yeera baa la dhahayaa oo baabuur baa loo dirayaaba xataa marka sidaasay ku noqotay lwaliima u sharu طacaam ku noqday marka waxay ahaan lahayd in dadkas u baahan la siiyo waman lam yujib iddacwata faqad casa allaha warasuulahu maca daalika qofkii aan dacwada ajiibin kolka cuntada loogu yeedho ama welima ha ahaato ama ha ahaato aroos ha ahaadee ama martiqaad ha ahaadee halliya rasuulkiisii buu caasiyey marka waxaa weeyaan laba arrimood buu xadiidkan uu ka hadlayoo mid waxaa weeyaan sida ay dadku casuumada welimada ila casuumadaas ayaa laga wadaa casuumada sida ay dadku ugu isticmaaleen inay si xun ay tahay oo masaakiinta laga celiyo madaxda un lala raadsagiyo maalqabeenka oo iyagu ay isula eexdaanoo isula faanta iyo waxaas ay u samaynayaan cumar radiallahu canhu markii loogu yeedho meel muxuu ahay aroos iyo casuumiya sidaasa lagu hayo isagoo amiiruulmu'miniin ah iyo wuxuu yeeli jiray dadka addoonta iyo shaqaalaha iyo khadamka iyo ee uu dhihi jiray fadhiista oo maxaa la cuna dadka waa diidi jiray marka inay dad shaqaynayo oo iyagu aan cuntadii cunaynin iyo dadkii madaxdaa iska fadhiyo oo iyaga loo lagu kor shaqaynayo oo mxua iyagu wax cunaaya inay ahaadaan soo fadhiista buu dhihi jiray oo gacanta soo geliya oo nala cuna rawahu muslim wa fii riwaayatin fi صaxiixayn can abi hurayrata radia allahu canhu min qowlihi yani min qowli abi hurayra kaasuu marka marfuuc buu ahaa kanuna waa mawquuf oo yani min kalaami abi hurayra weeyaan marka waxaa suuroodan abu hurayra radia allahu canhu intuu hadalkan ka maqlay nebiga sala allahu alayh waalih wasalam inuu marka kolna warin jiray kolna uu isagu fatwo ahaan iyo hadal ahaan uu u sheegi jiray ikhtisaar bisa aطacaamu طacaamu اlwaliima yudcaa ilayha alagniyaa wa yutraku اlfuqaraa waxaa loogu yeedhayaa maalqabeenkaa loogu yeedhayaa fuqaradana waa laga tegayaa tanuu marka riwaayadii hore ay tawdiixinaysaayo dadkaa soo doonanayana waa laga loo diidayaa dadka diidayana waa loo loogu xilanayaa loogu yeedhayaa diibay dadka soo doonanaya waa kuwa dadka loo doonanayana waa kuwa soo cadaynaysaa wa can anasin radia allahu canhu an nabiy sal ly slm qaal man caala jaariyatayni qofka masruufa laba gabdhood laba gabdhood qofka koriya oo ama dhalay ama la dhashay xataa tabluqaa ilaa ay ka qaangaaraan oo ay ka guursadaan oo ka kooftoomaanoo guryahoodii raggoodu ay masruuftaan oo raggoodu eh, la tago qofkii sidaa u masruufa jaa'a ywma alqiyaamati ana wahuwa kahaatayni maalinta qiyaamaha wuu imaanayaa aniya isagu anagoo sidaas oo kale isku ah wadama asaabicahu farihiisa ayuuna isku qabtay kolkuu haatayni uu ahaa rawahu muslim wajaariyatan yani bintayni buu ka wada ayb وعn cائشhaةa رadي الله عanهa qaalat daklat calaya امra'aة haweeney baa ii soo gashay wa maca bnataani lahaa iyadoo wadata laba gabdhood oo kuweeda dhashay tas'lu iyadoo baryootamaysa ii soo gashay falam tajid cindii shay-an hayra tamratin waaxida agtayda ma ayna ka helin ilaa xabad timra mooyaane umulmu'miniina radiallahu canha marka way siisay oo ma ayna kala kala xishoonin waa nabiga sala allahu alay slam sidaa faray walow bishiqi tamra tiiba ku camalfalaysaa faacطaytuhaa iyaahaa waan siiyey xabadii timirtayd waan siiyey faqasamadhaa bayna bnatayhaa labadeeda gabdhood ba u kala jeexday u kala qaybisay walam taakul minha waxba mayna ka cunin iyadu uma qaamad waa kacday oo fakharajad waa baxday fadakla الnabiyu sal ly slm alayna nabigaa noo soo galay faakbartu markaasaan uga warramay faqaal markaasu wuxuu yihi mabtuliya man ibtuliya min hadihi اlbanaati bishay qofkii lagu imtixaano kuwa gabdhaha wax lagaga imtixaano gabdha allow siiyo gabdha la dhasha ama gabdha dhala fa axsana ilayhinna oo u wanaag sameeyo oo aan culaysanin oo wiilasha aan ka dooranin oo adbintooda iyo waxbarkooda iyo aradbaxooda iyo cuntadooda iyo si fiican uga shaqeeya kuna lahu sitran min annaar waxay uga ahaanayaan naarta xijaab uga ahaanayaan oo naarta isma arkayaan isaga iyo naari muttafaqu calayh wa can caaishata radi allahu canha qaalat jaatnii miskiinatu taxmilu bnatayni laha tanna marka waa qiso kale ama waa qisadii u soo noqnoq marka si kale u ku warin inte mid kale tahay bay u eg tahay lantan waxay dhihi doontaa laba xabadood saddex xabadoodoo timiraan siiyey tii horena hal xabad bay siisay waxaa ii timid naag miskiino oo hoos sidaa laba gabdhood oo kuweed ah faatcamtuhaa waxaan siiyey ثalaaثaةa maraatin saddex xabadood oo timira faacطat kula waaxidatin minhumaa tamra midood walbaba waxay siisay xabad timira wa rafacat ilaa fiiha tamra lita'kulaha xagga afkeedana waxay kor ugu soo qaatay xabad timira sidii inay cunto daraadeen fastadcamadhaa waxaa ka dalbatay ibnataha labadeeda gabdhood labadii gabdhood baa mid walba inta xabadeeda afka ku tuuratay iyo hooyadooda middeedii marka inay cunto rabta iyo midda hooy anise hooy anisida gacmaha u fashaqat itamrata alatii kaanat turiidu an taakulahaa baynahumaa waxay u kala jeexday xabadii timirta ayadii rabtay inay cunto iyo labadii gabdhood u kala jeexday faacjabanii sha'nuhaa arrinkeedii baa jeclaystay arrinkeedii baa ila fiicnaadoo jeclaystay laba siyoodba marka arrinkeedu waa ku fiicnaayo mid waa iihaarka xabaddii ay nafteeda u rabtay inay u hurtay gabdhaheedii midda kalena waxa waa insaafka sida u garsoortay mid uun mayna ayna siinine labadiiba kala jeexdo mid walba qaybteedii bay siisay marka saasay ugu bogtay um lmuminiin radi allahu canha fadakartu aladii sanacat lirasuuli llahi sala allahu aleyh waali w slam sidaa ay yeeshay ayaan ugu u sheegay nebiga sal ly slam faqaala markaasu wuxuu yihi in allaha qad awjaba lahaa biha aljanna alla wuxuu ugu waajibay xabaddaa timirtaa sababteeda xabad timira xabaddaa timirtaa sababteeda ayuu alla ugu waajibiyey janno mise wuxuu yidhi actaqahaa biha min annaar naar buu alle kaga xoreeyey xabaddaa timirta ay hurtae ay u hurtay rawahu muslim waan abi shurayx khuwaylid ibni camrin alkhuzaaciy alkacbiyi radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam qaala nabiyu sala allau alay slam allaahuma inii uxariju allow anigu waxaan adkaynayaa oo xaraj aan ka dhigaya xarajkana waxaa weeye waa dembigee xaqa daciifayni labada tabarta yar xaqooda labada tabarta yar xaqooda dembi baan ka dhigayaa fudaysigiisa oo waan adkaynayaa xaqooda labadaasuna waa kuwe alyatiimi waalmar'a agoonka iyo haweenka haween agoonka iyo haweenayda xaqooda allow anigu dadka waan ku adkaynayaayoo dembi baan uga dhigayaa qofkii muxuaha fudaydsada xadiiثun xasanu rawahu النasaaئiyu biisnaadin jayid xadiidku xasan weeyaan oo waxaana wariyey alimaamu abu abu cabdiraxmaan النasaa-i ayaa wariyey <clears throat> waana xasan buu leeyahy waana sidaa uu sheegay oo xadiidku xasan weeye asheekh alalbani isna xasan buu ka dhigay fii صaxiixi اjaamiع الصغيr fii silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa wa fii صaxiixi ibni maaja intaba saxiix buu ka dhigay waxaas wax kaloo xadiidka wariyey alxaakim wاlbahaqiyu fi shucab اliimaan wabni xibaana wabni maaja ninka mucalliqa halkankada cabdilcaziiz rabax baa wuxuu leeyahay wuxuu ku wariyey النasaaئي sunan الكubrى waa inuu ku wariyey bu leanno sunan الصqrى oo mujtaba loo yaqaano ee madbuuca ah iyada waan ka raadiyey oo ma aanan ka helin buu leeyahy marka waa inuu nawow ninka u nisbeynayo oo nasaa-ihi kitaabkiisa mashhuurka ee kolka isaga loo nisbeeyo dadku ay u qaataan waa inaan ku warinina kitaabka kale ee asalka ah waa inuu ku wariyey leanna alimaam nasaa-i radi allahu canhu kutubo kaluu leeyahay wmaعnaa uxariju ulxiqu اlxaraj dembi baan haleeshiinayaan dembi baan saarayaa wa huwa xarajkuna alإiثmu biman dayaca xaqahuma qofka xaqooda fudaysadaan dembi ka dhigayaan wa uxadiru min dalika taxdiira baliiqa arrintaana waan ka digayaayo sixeel dheer baan uga digayaa wa asjuru canhu waana ka zajrinaya anaan ka nahyinayaa zajran akiida mxuu ahaaye zajrin oo xoog badan وعn مصcب بن سعد بن أbي وqاص رضي الله عنهma qaala ra'aa sacdun sacdi baa wuxuu arkay oo la noqotay أna lahu fضلا عalى man dunahu inuu fadli ka leeyahay dadka ka hooseeya sacd بن أbي وqاص رadي الله عanهu shaki ma leh inuu nin faadila ahaayo min fudalaaءi صaxaaba ka mid ahaayo raggiis halgamayaalka ku jira oo toban tobanka cashra mubashiriinta ku jiro laakiin maalin ayuu fadiilada uu leeyahay uu milicsaday oo uu xoogaa qalbigiisa galay intaasuuna ka daweynayaa nebigu sala allahu alayhi waali wasalam ila nebigu sal ly slam wuxuu ahaa tabiib xaadiqa buu ahaayoo qulubta asxaabtiisa daweeye oo kii wax yar uu yar qallooci uu galaba waa toosin jiray faqaala nebiyu sal ly sl markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum oo miyaa la idinku taageeraa oo cadowga laydinkaga taageeraa oo laydinku arsaaqaa dadkiina taba yar sababtooda mooyaane dadkaa tabarta yar ee waxaad qabanayso oo kale aan qabanaynin ee nin geeso hilan wuxuu ahaa raami ahoo fallaadha sifiican aan og eh, muxuu ahaaye eh, mujaahida buu ahaa idinka uun raggiina aqwada ahoo ismoodina in guusha idinku aad keentaan ha eh, haumalaynin allaba subxaanahu watacaala wuxuu guusha idinku siinaya oo risqiga idinku siinaya oo khayraadka idinku siinaya midkiina ducafada ah haakadaa mursalan rawahu lbuhaariy haakada mursalan isagoo mursal ahoo ninka xadiid qisada warinayaayo muscab uu yahay muscabna taabici buu ahaayo markaas ma aanu dhalanayn marka qofku wax uuna isagu goobjooga u ahayn hadduu wariyana mursal baa la yidhaahaa fa ina muscaba bna sacdin radi allahu canhuma taabiciy وrawaahu abu bakrin alxaafiظ abu bakrin الbarqani fi صaxiixihi mutasila isagoo mutasila buu wariyey oo can muscabin can abihi radi allahu canhu marka muscab aabihiisuu ka maqlay waxaa kaloo xadiidkan kada wariyey abu nucaym fi xilyaة اlأwliyaa ayuu isna ku wariyey waana xadiidkuna waa صaxiixo الsheikh اlalbani صaxiix اjaamiع الصغيir iyo صaxiix tarkiib watarhiib labadaaba saxiix buu kaga dhigay <clears throat> marka waxaynun hadda ka hor soo maray labadii nin ee walaalaha ahayd ee midna uu shaqaynayey midna cilmiga uu aqrisanayey qisadoodiina waa soo maray nabigu sal ly slam kii shaqaynaya markuu soo dacwooday uu ku yidhi lacalaka tursaqu bihi waxaaba suurowda ninkan hadleeda waxay lama taro in sababtiisaba risqiga alla kugu siiyo wa can abi dardaءi cuwaymir ibni malik radi allahu canhu qaal samictu rasuul اlah sal ly slm yaquul ibquuni الضucafaaءa ii raadiya dadka ducafada ah dadka ducafada ah sacariika almuslimiin ah dadkaasuu leeyahay dadka ii raadiya fainamaa tunsaruuna wa turzaquuna biducafaa'ikum waxaa laydinku gaargaaraa oo guusha laydinku siiyaayo laydinku arsaaqaa ducafadiinne ducafada ii raadiya oo ha duceeyeen oo jeyshka ha u duceeyeeno rawaahu abu daawuuda biisnaad dadkaasuu leeyahay dadka ay raadiyey fainamaa tunsaruuna wa tursaquuna biducafaa'ikum waxaa laydinku gaargaaraa oo guusha laydinku siiyaayo laydinku arsaaqa ducafadiinna eh ducafada ii raadiya oo ha duceeyeen oo jeyshka ha u duceeyeeno rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid waana sidaa uu sheego jayid weeyaano waa صaxiix oo صaxiix jaamic صaغيir iyo صaxiixaba sheekh اlalbani waa ku saxiix yeelay xadiidkan kada baabu اlwasiyati bالnisaa dardaaranka laysu dardaarmay haweenka haweenka in la dhaqaaleeyo oo la wanaajiyo layskula dardaarmay qaala allahu tacaala wacaashiruuhuna bilmacruuf kula mucaamalooda oo kula dhaqma si macruufaho macquulaho wanaagsan wa qaala tacaala walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa ma karaysaan inaad u garsoortaan haweenkiina walow xarastum aad bi marka kaan la karaynina waa midka qalbiga ah midka qalbiga ah weeyaanoo inaad haweenkiina isku si aad u jeclaataan oo isku si aad u aragtaan marna ma karaysaan oo soomaalida waxay dhahaan nafi ninu raacday bay yidhaahaano may midda ugu kugu roon oo kugu mucaamalo fiican ama ugu ama ugu wiilal dalbadan wuxuun ay noqoto inaa mid un qalbigu xaggeeda aanu raacin ma keli karaysaan aada dadaasheen babe falaa tamiruu ha ciilanina kula almayli ciilasho oo dhan ha eelanina oo xagga mucaamalada muxuu ahaaye la joogiddi iyo masruufiddi iyo marashadii iyo waxyaalahaas ha u kala eexanina fatadaruuha aad ka tagtaan oo ka dhigtaan kalmucallaqati sidii mid muxuu aha la xidhay oo kale meel lagu xidhay oo kale aad ka dhigtaanoo mucallaqada waxaa la yidhaha midda ah soomaalidu yidhaaheen shay hablaba seeg weeyaan yani gabadhna aan ahayn madax bannaan mid la qaban aan ahayn sa aad ka dhigtaan naagaad dhaqanaysaan aan ahayn naagaad ragga usii daynayseenna aan ahayn ha ka dhigina waan wa in tuslixuu haddaad wax wanaajisaan oo wanaag aad samaysaan oo kolkaad iskhilaaftaan idinkii haweenkiina iyo aad la heshiisaan oo maslaxa la gashaan watattaquu allana aad ka baqdaan fa ina allaha kaana gafuura raxiima alla subxaanahu wa tacaala waxaa weeye kii dembi dhaaf badan ee naxariis badan alla waa idin naxariisanaya waa idin dembi dhaafaya وعn أbي هريرةa رضي الله عنه qال qاla رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم اstوصوا بالنساءi خayرa haweenka isugula dardaarma khayr isugula dardaarmadaas laba macnay ku suurowdaan mid waxaa weeyaan qaarkiin qaarka kale iskula dardaarma meesha isugu timaadaanba war haweenka hala dhaqaaleeyo war haweenka yaan la dayicin war haweenkiina u roonaan waxaa isdhaha ki aad ku aragtaan inuu haweenkiisa waxoogaa gacan gacanbidixaynayo oo u daran yaho muxuuha ku kulul yahay oo uu dil badan yahay iyana ka qabto oo dhaha warniyahow suxun baad u dhaqmaysaa haweenayda dhaqaale iyo haweenayda hagaaji fa ina almar'ata khuliqat min dilaac haweenka waxa haweenayda waxaa laga abuuray feer baa laga abuuray waa haweenayda ugu horraysay ee hooyadeen xawo ahayd markii alla abuurayay aabaheen aadam reediisii baa laga abuuray wa ina acwaja maa fi dilaci aclaahu feedhna meesha ugu qalloocanu waa meesha ugu sarraysa meesha ugu sarraysa duudka kaga taallo kaasaa ugu qalloocan fa in dahabta tuqiimuhaa haddii aad tagto inaad toosiso kasarta waa jebinaysaa feedhi ma toosiyso marka naagna feer baa laga abuurayo ma hagaagayso had iyo goor oo laga waayi maayo qallooc iyo wuxun lagu quunsado marka in laiska hagaajsto oo laiska tootoosto oo laiska waanwaanisado weeyaan wa in taragtahu haddii aad iska dayso oo qalloociisa ku dayso oo qallooca ku haysatana lam yazal acwaj kama zuulayo inuu qalloocan yahay haweenkuna marka waa sidaa fastawsuu binnisaa haweenka isula dardaarma kaas waa macnihii hore macnaha kalena waxaa weeye istawsuu binisaa yani iqbal wasiyati haweenka dardaaran dardaaranka ah, oo qaata dardaarankayga haweenka aan idinkula dardaarmayo qaata oo hirgeliya muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin fi saxiixayn almar'atu ka dila haweenaydu feer bay la mid tahay in aqamtahaa sartaha haddaad toosiso waad jabinaysaa toosi haddaad istidhaaho waad jabinaysaa feerdhi haweenaydina waa sidii oo kale oo waad furaysaa haddaad haweenaydintada aad tidhaaho tubta ku soo rid oo qallooca ka bixiyo ha noqoto ul samay oo toosan oo kale oo waxa aad ku qoonsataba aadan ku arkayna ka dhig haddaad is idhaaho waa jabinaysaa jabinteeda waa furiday wa in istamtacta bihaa haddaad ku intifaacdana istamtacta biha bihaa istamtacta wa fiiha ciwaj iyadoo qallooc ku jira ku intifaacaysaa wa fii riwaayatin limuslim ina almar'ata khuliqat min dilac lan tastaqiima laka calaa طariiqa kuguma toosnaanayso jid jid toosan kollaba kuma dhacayso oon meel laka qalloocnayn fain istamtacta bihaa haddii aad ku intifaado istamtacta bihaa wa fiiha ciwaj iyadoo qollo ku jira ku intifacaysa oo ka ilma dhalaysaayo muxuu ahaaye ku hagaajinaysaa martida kuu sooraysa cuntada ku karinaysa dharka ku dhaqaysa wain dahabta tuqiima haddaad tagto inaad toosisana kasartaa waa jabinaysaa wa kasruhaa jabinteeduna jebinteeduna waxaa weeye waa inaad furtaa qowluhu ciwaj iyo cawaj labadaasaa jira cawaj marka la yidhaaho huwa bifatxi اlcayni walwaaw waa qallooca qalooca oo qallooca oo maadiga ah ayaa la yidhaha shayga jismigiisa qalooco qalloocan yahay waa cawaj amaa kan kankada kale ee ciwaj kolka la yidhaaho waa xagga macnaha xagga macnaha akhlaaqda iyo kuwaas baa laga wadaa kama fi qowlihi tacaala muxuu aha alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwajan yani qallooc oo xagga usluubtii iyo macaanidiisa iyo ah kaasaa laga wadaa وعn cabdاللahi بn زمcة رadي الله عnه cabdالlahi miya mise cabd kulkm cabdالlah cabdالlahi بn زمcة رadي الله عanه alcaamiri waa aquu um اlmu'miniina sawda radi allahu canha annahu samica nabiya sala allahu alayh wali slam nabigu maqlay yaktubu isagoo khudbaynayo oo wadakara annaaqata wacaaqiraha waladii caqarahaa oo sheegay naaqadii saalix iyo hashii saalix iyo ninkii boqna jaray uu sheegay faqaala rasuulu lah sal l slam markaasuu rasuulku wuxu yidhi isagoo tilmaamaya ninkaasu nooc uu ahaa isagoo tilmaamaya buu wuxuu yidhi id inbacaa ashqaaha id markii inbacaha uu u kacay ashqaahaa hamuudka akaadii ugu ayaan darra ugu shaqisanaa ugu ahlnaarsanaa ugu qalbi xumaa inbacaha lahaa waxaa u kacay rajulun casiizun caarimun maniicun fii rahdihi rajulun casiiz nin cizi iyo sharaf leh caarimun oo shadiid ah maniicun oo looma maraan ah fii rahtihi tolkiisa nin landheero oho madax oho tolkiisa aada cizi iyo sharaf ugule buu ninkaasu marka ahaa shaqiga ninkaasaa hashii nebiga alla alla u soo dejiye hasha alla ahay boqna jaray oo dilay ثuma dakara الnisaaءa fawacada fiihina haweenku haddana ka hadlay oo markaasuu dadka wacdiyey haweenka shuqulkooda ku wacdiyey faqaala wuxuuna yidhi yacmidu axadukum fayajlidu imra'atahu jalda alcabd nin baa haweenayd sidiisa u qasdaayo oo sida addoonka u tuma u tumaaya falacalahu yudaajicuhaa min aakhiri yowmihi waxaana suurooda marka inuu la seexdo u galmoodo maalinta aakhirkeedana isagoo saaka dilay inuu haddana caawa uu u hunguriyooda iska suurooda isagoon ka maarmaynin haddana marka inuu sidaa u duleeyo sidaa u tumo ma aha ثuma wacadahum haddana wuxuu ka wacdiyey min daxikihim fii daxikihim min adarda qosolkooda ay dhuusada ku qoslaan dardada waxaa la yidhaahaa neefta oo gadaasha ka timaada ee cod kale haddayna cod lahayn darda lama yidhaaho tana marka darda iyo duraad iyo midda cod kale baa la yidhaahaa middaas kale se fusaa baa la yidhaahaa wa qaala wuxuuna yidhi lima yadxaku axadukum mima yafcal muxuu midkiin ugu qoslayo wuxuu isaguba sameeyo wax dabiici qof waliba uu sameeyo weeyaan wax ceebaba oo qofka kukaasa muxuu ugu qoslaya muttafaqun caleyh saddexdaa arrimood yuu marka nebigu sala allahu alayh wasalam khudbadaa uu kaga hadlay uu saxaabigaasu warinayo midu waxa weeyaan inuu tilmaamay naaqadii saalix ninkii dilay inuu ku tilmaamay nin kibir badan oo madax ahoo laandheero oo wax sidaasa inuu ahaa oo dadka noocaas oo kale ana marka waa dadka kibirka waxyaalaha ku dhaliya weeya siduu allaba u yidhi subxaanahu wa tacaala ina alinsaana la yadqaa an ra'aahu istaqna midda kalena waxa weeyaan haweenka inuu daryeelay oo xaqooda uu nebigu sal ly slam dadka kala dardaarmay midda kale saddexaadna dadka waxyaalaha eh, laga xishooda ee qofkay ka yimaadaan oo meel majlis iyo isagoo la fadhiyo ay ka baxsato arrintaasoo kale inaan waxa weeyaan in loo ceeb qariya mooyaane in lagu qoqosli iyo wax saas iyo ma aha dadka inay arrintaa iyada inay iyagu iska keenkeenaan oo sida dadka adabta aan lahayn ciyaal suuqiya qaarkood ay sameeyaan ee ku aragnayba dadka dhexdiisa intay ku sii daayaan ay halagu qosla iyagu uga qosdaayayaanna taasuna waa xun tahay qofkiisa ay ka baxsato waxa weeya in loo xilqariya mooyaane lagu qoqosliyo iyo maaha mutafaqun caleyh waxyaalaha qisooyinka ee dhacay ee waxyaalaha ugu latiifsanaa waxaa ka mid ahaa nin caalim ahaa oo aad iyo aad u taqwo badnaayo oo akhlaaq badnaayo waacidna ahaa zaahidna ahaa oo la dhihi jiray xaatim alasam raximahu llah yaa qiso qabsatay wey asam waa dhegoole ama dhega culuse eh, eh, muna una dhega cuslayn ee magacaasu siduu ugu baxay baa arrin qariib ahoo tusinaysa ninka caqligiisa iyo bay ahayd oo waxay ahayd haweeney baa u timid mas'alo weydiinaysa haweenaydii baa marka arrintan tadu ay qabsatay oo waxa cod aan la jeclaysanin baa ka soo baxay haweenaydii haweenaydii marka aad bay u naxday nin caalimahoo mahiib ahoo muctarama ruux haweenahoo hor fadhiya oo arrintaasu ay ka baxday maxaa u malaynaysaa markaasuu ninkii isaga ahaa caalimkii suu haweenayda xishoodkiiyo yaxyaxa uga bi'iyo yuu isdhagatirayo markaasu markaasuu wuxuuhi adeer waa dhaga cuslaya ah, koray ugu qaad hadalkaaga maqli maayo haweenaydiiba farax intay kala badbadatay iyo markay soo baxday bay waxay tihi sheekhu waa dhaga culus yahay mana dhaga cuslayn halkaas marka sheekhi isaga alasam ayaa naanistaasa raacday naanistaas miduu iska keenay bay isagu ahay marka yani hadduu dhihi lahaa muxuu ahaay dhib ma lehe taasu dadkao dhan wa wada sameeyaan cabaha xishoona su-aal iska keen su-aalkaaga hadduu dhihi lahay yani taas waxay u caddaanlayd haweenayda inuu maqlay oo wayba sii marka kolkaa way sii shiixi lahayd laakiin marka sidan uu sameeyey yaa ugu fiicnayd inaanu maqalbaba ayuu uga dhigay waalcaarimu bilcayni almuhmalati waraa huwa shadiid lmufsid shiriir lmufsid waa qofka sharka badan ee fasaada badan wa qowluhu inbacaثa ay qaama bisurca hore u booday weeyaan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasul llahi sal allau alay slam laa yafrak mu'minu mu'mina yaanu tuurin oo aanu nicin nin mu'minahe haweenay mu'minad ah in kariha minhaa khuluqan haddii akhlaaq uu ku noco shay hadduu ku noco radiya minhaa aakhar mid kalma kaga noqonaya qof qolkii kolba haddii mu'minaad ay tahay xumo ma wada aha marka wuxuu ku necbaystay hadduu haweenaydan ku arkay waxyaalo kale ugu bogo unbuu ku arkayaaye muxuuha ah, yaanay yaanu marka tuurin oo aanu eh, hal ceeb uu ku arkay sababtiisa yaan u tuurin hadduu basarinimo iyo waxyaalo sidaas iyo damanaan iyo uu ku arko waxaa laga yaabaa cifo iyo dhowrsani iyo muxuu ahay ahaay sidaas iyo iyo mxua ah inuu ku haystaba suuroodo yani marka yoona salbiyaadka keliya ka fiirinina iijaabiyaadkana ha fiiriyo weeyaan aw qaala mise wuxuu yihi ayrahu radia minha hayrahu rawahu muslim wa qowluhu yafrak huwa bifatxi اlyaai wa iskaani اlfaa wa fatxi ra macnaahu yubqid yani nicin weeyaanoo aan yuqaalu farikat اlmarأaةu zawjaha wa farikaha zawjaha bikasri ra labadaba yafrakuha waa min baabi facila yafcal bifatxiha yani kolka mudaaricna waa in ra-da la kor dhabo maadigana la hoos dhabo ay abqadahaa waa nacay baa la yidhaha marka taasaa laga wada wallahu aclam marka yani haweenaydana farik baa la yidhaha ninkana sida oo kale farik ayb wa can camr bn اlaxwas اljushami radia allahu canhu annahu samica الnabiya salى اllahu alayhi wali waslm fi xajaة اlwadaac xajkii maca salaamaynta buu maqlay nebiga salى اllahu alayhi wali wasalam yaquulu isaga oo leh bacda an xamida allaha tacaala intuu alle ku xamdiyay dabadeed wa ahnaa calayhi uu ammaanayna wadakara wawacad uu dadka waaniyey oo uu wacdiyey uma qaala markaas wuxuu yihi alaa wastawsuu binnisaai khayraa warhoo isugula dardaarma haweenka khayr iyo wanaag fa innamaa hunna iyagu waxa uu yihiin cawaanin cindakum asiiraatun cindakum agtiinna waxay ku yihiin qafaal qafaal oo kale agtiinna ku yihiin oo gacantiinay ku jiraan laysa tamlikuuna minhunna shay-an hayra dalika intaad wax aan sheegi doono waxaan ahayn oo kale idinku kuma lihidin waxaan idin soo sheegi doonaad ku leehaydeen marka iyagu dad aad u talisaan oo gacantiina ku jira weeyaane idinkuna marka xuquuqda aad sheegi doono umaad ku leedihiin mooyaane wax kale kuma lehidina ha ku xadgudbina ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina ilaa inay la yimaadaan faaxisho cad mooyaane faaxishadaasna zina waa lagu sheegaa nushuuzna waa lagu sheegaa badaa-e iyo aflagaado iyo dariska oo ay muxuu ahaayey ay ku gardarooto adu waxay noqotaba mooye inay adabdarro xun inay la timaado mooyaane marka yani haddii kale u dulqaato oo dhaqaale ilaaliya fa in facalna hadday sidaa yeelaan faaxishada ay la yimaadaan oo naashiisnimo iyo wax sidaas ay la yimaadaan fahjuruuhunna fi lmadaajic kaga hijrooda oo kaga fogaada gogosha yani gogosha hala kula seexanina laakiin guriga uga tegina siduu xadiidka nabigu sal lla alay slam uu ku yiri walaa tahjur ila fi lbeyt xadiidka soo socda kolka marka haweeneydii haddii ay ninkeedii ku adab darato ay ka dambayn weydo inuu adbiyaa buu xaq u leeyahay adbintaana marka hadba heerkii uu is yidhaaho kanay ku adab qaadanaysaa ayuu u soo marayaa marka waxaa ka mid ah heerarkaana hijra hijradana marka waa ka fogaansho ka fogaanshaha kolka laga fogaanayana gurigoo looga tegayo ma aha se ragga qaarkood ay yeelaan oo hadduu xaas kale uu yeeleeyahay xaaskaa kale inuu isaga tago oo tan uu gooyo ama hotel iyo iska seexdo iyo uu guriga uga taga ma aha kolka uu xanaaqsan yahay ee markaa inuu ama sariirta ka durkisto ama sariirtaba ha kula seexda laakiin dhabarka u jeediyo oo inuu ka caraysan yahay uu sheekada uu ka goysto iyo mxuama qol kale iska seexda iyo waxyaalahaas mooyaane waa inaanu uga tegin wadribuuhunna garaacana waa heerkii labaad darban hayra mubarix darbi aan shadiid aan ahayn aan darayn ayb midka kale marka kasii horeeyana waa wacdiga oo waatuu alla subxaanahu wa tacaala uu sheegay qur-aanka ku sheego walatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna fain aطacnakum hadday idin ateecaan oo nushuuskii ka kasoo noqdaan falaa tabquu calayhina sabiilan jid kale ha u dalbina marmarsiinyo marmarsiinyo kale oo aad ku ciqaabtaan ha u samaynina ka aqbala alaa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqaa warhooy idinku waxaad haweenkiina ku leedihiin xaq baad ku leedihiin walinisaa'ikum calaykum xaqaa haweenkiinuna xaq bay idinku leeyihiin xaq baa la isku leeyahay iyo waajibaad baa la isku leeyahay waa ka allana uu yidhi walahuna midlu aladii calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraja marka waxaa weyn xaqa raggaa weyn laakiin iyaguna inaan xaq lahayn ma aha faxaqukum calayhina aqinu waxa weeyaan anlaa yuuطi'na furushakum man takrahuun gogoshiina inaynan ku joojin yani ayna ku fadhiisin inayna u dhigin kuraas iyo sariir iyo waxay noqotaba qof aada necbaysanaysaan walaa yaadanna ayna u idnin fii buyuutikunna guryihiinnana liman takruuna qodof aada necabtihiin qof aada necabtihiin oo ay garanayaan inuu qof xunoo gurigiina gurigiina inuu soo galo aada nacabtihiin oo iyo gabdhihiina idinku soo dhexgalo oo mufsida walow qaraababa ha ahaadee yayna u idnin arrimahaas oo kalena haweenay soomaaliyeed siay uga suurowdaa waa mid uun alla u naxariistay in odayga laguba xurmeeyo oo muxuu ahay isagoo jooga kolay ku tahay baa qof alla qofkii soo gargaraacaba soo gala soo dhafe gudaha ugu soo galaya marka waa in looga dambeeya ragga oo qofka guriga la soo gelinayo iyo qofka aan lasoo soo gelinaynin iyo waa in la ogaado isaga la ogeysiiyo oo isaga muxuaha ridihiisa lagu socdo alaa wa xaquhunna calaykum war hooyaay xaqooda idinku leeyihiinna an tuxsinuu ilayhinna waa inaad wanaag u samaysaan <coughs> fii kiswatihinna labiskooda iyo wa طacaamihinna cuntadoodaba ad si wanaagsan u dhaqaalaysaan rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanu صaxiix xadiidun xasanu saxiix buu yidhi laakiin waa xadiidku waa xasan eh saxiix ma gaarsiisna siduu ah, sheekh ilalbani uu sheegay saxiixu atirmidi wa irwaa lqaliil labadaba uu ku sheegay xadiidku xasan weeyaan qowluhu cawaanin waxa weeye asiiraatun jamcu caaniya caaniya ina waa asiira midda qafaalkaa ah weeyaan bilcayni اlmugmala wahiy asira wاlcaani alasiir ninka mxu asiirka qafaalkaana caani baa la yidhaahaa shabaha rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wali wasalam almarأaةa fi dukuuliha taxta xukmi الزawj bilasiir wuxuu ku shabahayaa nebigu sala allahu alay waslam haweenayda sida ay u tahay gacanta ninkeeda mid ku jirto oo ninkeeda uu xukumo wuxuu ka dhigayaa qof cadowgiisu uu qabsaday oo xidhan oo si doono loogu tashanayo oo kale buu ka dhigayaa marka haweenku waa inay taa ay ogaadaan oo ay raggooda ka dambeeyaan oo aanay u malaynin laba qofoo siman oo maxaa qofaa suu doona iska yeeli karo goortay doonto iska bixi karto waxay doonto samayn karto qofba goortuu doono qofka kale uu iskaga tegi karo ma ay ahaa arrinku waa in la kala dambeeyo madaxtinimada ragga loo ogolaado oo xukunka la siiyo iyaga xunkooda lagu socdo inkastoo marka arrintu wada tashi inay ku socoto alla uu amray marka waxaa weeyaan haddana waxaa weeyaan waa in ragga laga dambeeyo alla subxaanaه wataعala carruurta marka naaska laga gudhinayo wuxuu yidhi wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutuma radaaca marka wuxuu wadaba markaas wuxuu yihi fain araada fisaalan can taraadin minhumaa wa isagoon waqtigii ribaca la gaadhin hadday doonaan inay ka guriyaan isaga oo ay wada tashadeen oo isaga raalli noqdeen falaa junaaxa calayhima marka dib male aayad kale oo suuratu talaaqna iyadana marka waa ku yidhi waatamiruu baynakum bilmacruuf tashada dhexdiina si macquula u wada tashada marka qofka dadka madaxdu had iyo goor inay dadka madaxda u yihiin la tashadaanna waa ka allah u amray ee rasuulkiisaba sala allahu aleyh waali wasalam uu ku yidhi washaawirhum fi lamr marka ragguna inay istibdaad sameeyaanoo haweenka ayna waxba taxgelininoo ayna talada wax ka siinin ma aha laakiin go-aan markay raggu qaataan haweenku marka raggooda inay cinaadaan ma aha waa go-aanka raggooda ay iyaguna ku socdaan wadarbu lmubarixu huwa ashaaqu shadiid waa ka daran ee aada u daran weeyaan wa qowluhu sala allahu alayh waali wasalam falaa tabquu calayhina sabiila oo aayaddii uu ka soo qaadanayo ay laa tadlubuu طariiqan taxtajuuna bihi calayhina watu'duunahuna bihi ha raadinina jid kale oo aad xujo uga dhigataan oo markaas aad muxuu ahay ku dishaan kolkaas sababtiisa iyo marmasinyo kale iyo horaadsanine ka raali noqdo oo khalaas intaa kaga sabra weeyaan wallahu aclam wa can mucaawiyata bni xayda mucaawiyata bni allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuula allah maa xaqu zawjati axadina calayhi muxuu yahay midka iyo haweenaydiisu xaqa ay ku leedahay qaala markaasu wuxuu yidhi an tudcimahaa idaa tacimt wa inaad cunto siiso markaad adugu cuntayso marka adugu cuntaba yana waa inay cuntaa wa taksuuhaa ida ktasayt wa inaad arad tirtaa markaad arad baxdo walaa tadrib ilwajha wejiga waxbaha ku dhufanin dharbaaxa iyo kab iyo dacas iyo faad iyo waxba midna haweenka iyo caruurta iyo xataa qofka lala dagaalamayo in wejigiisa wax lagu dhufta ma aha haweenku iyo waxay badan yihiin wejiga iska xagxagtaanoo wejiga iska xangaruuftaan ragguna marka dharbaaxa iyo waxyaalaha indhaha labada indhood baan ku dhuftay iyo waxaasay yidhaahaan marka wejiga bani aadamkuna gaar ahaan bani aadamka muslimka ah waa muxtaram weeyaanoo waa in la ilaaliyo weliba waxaa kaloo jira de xawaas aada u qiimo badan baa ku jirta oo indhihii iyo dhegihii iyo ilkihii iyo haddaad wax kaga dhufatay inuu dhibaato weyn u timaada suurowda wejiga waa in laga ilaaliyo walaa tuqabbix hana xumaynin oo qabaxka ilaahu yaha ku dhihin alla ku xumeeyo wejigaaga alla gubiyo waxaa sidaas yaa ku dhihina walaa tahjur ilaa fi lbeyt waa kan xadiidkaan sheegayna marka guriga meel aan ahayna ha kaga haajirin oo guriga ha uga tegin xadiiثun xasanun rawaahu abu daawuud wa qaala abu daawuudna wuxuu yihi macnaa laa tuqabix ay laa taqul qabaxak ilah alla ku xumee ku dhihina xadiidka alimaamu nawowi radia allahu canhu wuxuu yidhi xadiidku waa xasan laakiin sheekh alalbani xasan waa ka sarraysiinayaayo wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiix oo wuxuu ku sheegay saxiix jaamic sagiir waa irwaa ilkhaliil buu labadaba ku sheegay xadiidku marka ugu yaraan siduu nawowi qabo waa xasan haddii kale waaba saxiix yani kolleyba xadiidku xujo weeyaan wuxuu ka hadlayaana kolley waxabu un weeyaan arrimo qur'aankaba alla uu ku sheegay weeyaan waa arrin sugan kolleyba can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh waali wasalam akmalu lmu'miniina iimaanan mu'miniinta qofka ugu kaamilsan xagga iimaanka axsanuhum khuluqan waa kooda ugu fiican xagga akhlaaqda ugu fiican qofka ugu akhlaaq wanaagsane ee u mucaamal fiican yaa mu'miniinta ugu ugu iimaan weyn wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim kuwiina idinku akhyaarsanu waa kuwiina haweenkooda idinku akhyaarsan haweenka idinku dhaqaalo wanaagsan idinku mucaamal fiican kuwaas weeyaan rawaahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xasanu صaxiix ayuu yidhi laakiin saxiix misena ma gaadhay waa un xadiid صaxiixa buu leeyahay sheekh اlalbani fi saxiix jaamic الصغيr wa silsilaة اxaadiiث الصaxiixa xadiidkanuna waa soo noqon doonaa marka hore situmiya ثamaaniya وعishriin ayuu ku imaan doonaa marka qofba qofkuu ka akhlaaq wanaagsan yahay ka haweenkiisa uga roon yahay soomaalidu waaba isku caydaayo naagtaa ka adag iyo wanaagtuu caabudaa iyo waa kan iyo waxbay is yidhaahaan laakiin nebiguna alayh isalaatu wasalaam waa ku ammaanayaa marka meelaha sidaas oo kale ahee dhaqanka iyo sharciga iskhilaafaan waa in dhaqankaas faasid uu yahay in la ogaado oo laga tago oo haweenka kada loo daran yahay iyo waxyaalahaasi dilka iyo canaanta iyo hadallada xuniya waa in laga ilaaliyo waa in haweenka la darajeeyo oo la dhaqaaleeyo oo dhibaatada laga ilaaliyo haweenkuna sidoo kale ay yeelaan wa can iyaas ibni cabdillaahi bni abi dubaabin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alayh wali wasalam laa tadribuu imaaa allah ha dilina addoommada alla himaa waa jamcu ama amaduna waa adoonta weeyaan yani haweenku waa addoommihii allo alla abuurtaye halaynina fa jaa cumaru radi allahu canhu cumar baa yimido arrintaasaa marka qolkii raggi ay oofiyeen ee haweenkiina ay maqleen nebigu sal lla alay slm haweenka yaan la dilin inuu yidhi ayaa haweenka qaarkood oo aan caqli badnaynu ay raggoodii ku dhiiradeen oo ku adadaroodoona mxua ehm, qaar hortii hore dilka ka cabsan jiray ilan dadku isku isku dabci ma maaho qaar waxaa jira cabsi lagu wadi karo iyo qaar waani iyo sheegid iyo lagu wadi karo iyo qaar alle cabsi iyo waxyaalo sidaasa raggooda kula soconaya marka qaar baa raggoodii ku adab darooday kol ogaadeen inaan la dilaynin markaasuu cumar radiallahu canhu rasuulka u yimid sala alla alay slam faqaal dairna annisaa'u calaa aswaajihinna dairna yacni ijtara'na weeyaan haweenkii way ku dhiiradeen raggoodii nahyigaagii baad naqleenoo raggoodii bay ku dhiiradeen halkan kada mas'ale xagga naxwaha ku saabsan baa ku jirto oo wuxuu leeyahay da'irna annisaa-u marka waxaa weeyaan waxaa jira axkaamta faacilka waxaa ka mid ah sagaal xugun iyo buu leeyahay in hadduu jamc yahay ama muhane uu yahay faacilku inaan calaamatu tahniya ee jamc toona ficilka aan lagu darin oo la-ira nisaa in la ahayd sida luqada aqlabka ee carabta badankooda ay ku hadasha kolka loo fiiriyo allahu akbar allahu akbar laakiin luqa yar baa jirto luqatu akaluni lbaraakiisu la yidhaaho buu cumar hadda ku hadlayaa radia allahu canhu allahu akbar allahu akbar marka raggii waxay ku dhiir hanaagihii raggoodii bay ku dhiiradeen farakhasa fii darbihinna markaasuu u ruqsadeeyey garaacooda fa ataafa waxaa ku soo wareegaystoo ku soo xoomay biaali rasuuli illahi sala allau alay wasalam qoyskii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam nisaa'un kahiirun haween fara badan oo yashkuuna aswaajahunna raggoodii ka dacwoonaya raggiibaa marka u ruqsadeeyey bay iyaguna qaarkood ku xadgudbeenoo haweenkii aada u laayeen ashhadu an la ilaha faqaala rasuulu lah sal l slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi laqad طaafa biaali beyti muxamedi salى اllahu alayhi waalihi waslama nisaءun kahiir ashhadu an laa ilaha waxaa ku soo wareegay oo ku soo xoomay guryihii reer muxamed salى اllahu alayh wali wasalam haween fara badanoo yashkuuna aswaajahuna raggoodii ka dacwoonaya ashhadu an laa ilaha rasuul llah laysa ulaa'ika bikhiyaarikum kuwaasu kuwiina fiican ma aha kuwa naagahooda dilaayo walow hadday u bannaan tahay kolta loo rugsaday eh, dil sidaas oo ay kasoo dacwoodaan kuwa dilaayo maaha kuwiina idinku fiicfiican ma waa kuwiina laa xawla walaa quwata illa billah billah rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheego saxiix weeye xadiidka oo saxiixu ljaamic sagiir ayuu ku sheegay sheekh albani saxiix kaga dhigay qowluhu dairna huwa bidaalin mucjamatin maftuuxatin uma hamzatin maksuura dairna la yidhaha ila billah uma raa'in saakinatin uma nuun ay ijtara'na waa ku dhiiradeen weeyaan qowluhu aطaafa ay axaaطa wax soo hareereeyey wey وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رadي الله عanهma أna rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم qaala allahu akbar allahu akbar addunyaa mataac adduunyadu waa mataac yaani wax lagu meel gaaro oo sahay iyo wax sidaasoo kale weeyaan adduunyadu waa wax alaab lagu meel gaaro weeyaane ma aha wax eh, sugan oo ma aha sida alaabta musaafirku uu ku meel gaaro oo kale weeyaan liaakhira ayaan loo yahay wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa alaab alaabeydeedana waxaa ugu fiican haweenay wanaagsan haweenay wanaagsan qofka alla uu siiyo adduunyada shayga ugu fiicnaa buu ka helay rawax muslim baabu xaqi zawji cala almar'a raggu ninku haweenaydiisa xaqa uu ku leeyahay qaala allahu tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu xaakimiin bay u yihiin haweenka oo iyagaa xukuma bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd fadilidii alla dadka qaarkood qaarka kale uu ka fadilay sababtiisa ayay ugu yihiin iyo wa bimaa anfaquu min amwaalihim maalkoodii ay bixiyeen masruufka guriga iyagu ay wada tawaliyaan oo haweenka ahan waxba ka saarayn faasaalixaatu kuwa haweenka uga wanaagsan qaanitaatun kuwa mutiicaad a ah weeyaanoo raggooda ka dambeeya raggooda ateeca naagta fiican marka waa naagta ninkeeda ka dambaysa ninkeeda daacad u ah ee xuquuqdiisa fulisa taasuu leeyahy alla subxaanaه wa tacaala xaafidaatu lilgayb ta ilaalisa weeyaan kuwa ilaaliyo weeyaan waxa qarsoon waxa qarsoonna marka waxaa laga wadaa nafteeda ilaa ninkeedu waxay samaynayso markuu shaqada iyo ama safar iyo ku maqan yahay ama xataa isagoo gurigaba la joogaba wax inay samaynayso iyo in kale uu kale ogaa waxa raxibkeeda galaya ee ay dhalayso inu isagu dhalay iyo kale ma kale ogaan karayo marka waxaasoo iyada loo aaminay midda ilaalisa weeyaane ninkeeda aan muxuaaan waxyaalo kale ceeba aanu soo jiidin oo ilma aanu dhalin iyo aan u qarinin oo gogashiisa aan adab darro ku samaynin bimaa xafida allah ilaalintii alla uu ilaaliyey sabteeda ku ilaalisa weeye wa ama alaxaadiidu famin axaadiidu camr bn alaxwas aljushami radi allahu canhu saabiq fi lbaabi qablahu alaa wastawsuu binisaai khayran u dhihi jiray taas weeyaan xadiidka abu hurayra isna isla baabkaas ahna isna sida oo kale weeyaan kaasuna marka baabkan uu munaasib u yahay oo haweenka xaqa lagu leeyahay buu ka hadlay wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wasalam idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi markuu ugu yeedho ninku haweenaydiisa gogashiisa uu ugu yeedho oo waxa haweenkiiyo ragga ka dhexeeya uu ka dalbado oo hunguri uu xaggeeda ka hayo falam taatiha ayna u imaanin waxay ku cudur daarataba ama iska cinaad haba iska cinaadee maxaadna leedahay iyo waxay dhahdaba ama iisugo magacan banaani iyo midnaba muxua iyada oo nin loo ogolo inay wax cudurdaar waxba hataa ay keento ayna u imaanin fabaata uu baryo qadbaana isagoo caraysan caro ugu baryo lacanatha qadbaana calayha isagoo u calaysan lacanatha almalaa'ika malaa'igta nacladaysa xataa tuslax ilay ka wadayso waagu ilaah uu ka baryaa habeenkaasoo dhan ayay malaa'igtu nacladaysaa ee allana subxaana wa tacaala u cadhaysanaanaya muttafaqun caleyh marka waxaa laga yaabaa iyada tukanayso oo qur-aan akhrisanayso inay haddana nacladan tahay oo isu malaynayso inay muxuu ahaayey naag fiican ay tahay inay naclo qabto ay tahay xadiidkan marka isana wuxuu kusoo noqon doonaa raqم أف و سبعمية تسعة وأربعين وفي رواية لهma يعني للصحيحaين إdaa baaتت المرأة hاaجiرة فiراaشha زوجiها hadday naagtu barido iyadoo ninkeeda gogoshiisa ka tagtay oo meel kala seexatay oo ninkeedii diiday lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix malaa'igtaa nacladaysa ilaa ay ka waaberisato salaadna lagama aqbalo dadka aan salaadooda la aqbalin ayay ka mid tahay haweenayda ninkeedii uu cadhaysan yahay wa fii riwaayatin qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam waladii nafsii biyadih maa min rajuli nin ma jiro yadcu imra'atahu ilaa firaashi haweenaydiisa gogoshiisa ugu yeedhanaya fataabaa calayha ay diidayso ilaa kaana aladii fi samaa'i saaqitan calayha ilaa allaha samada jiraayo wuxuu ayaan xagga sare jiraayo wuxuu u ahaanayaa ki u cahaysan xataa yardaa canha ilaa ninkeed ninkeedu ka raalli noqdo ilaa ninkeed uu ka raalli noqdo alla kama raalli noqonayo xadiid kalena wuxuu sheegay inuu naagi haween cibaadada rabbigeed ayna ilaalin karaynin oo rabbigeed cibaadadiisa ayna gudanaynin xaqa rabbigeed ayna gudanayn iyadan xaqi ninkeeda gudanin marka way isku xidhan yihiin ma salaadan allah iguleh isagu iguma leh iyo ma dhihi karayso allah kugu leh laakiin alla inuu ka aqbalay inaanu ka aqbalin waxay ku xidhan tahay ninkaaga inaad raalli gelisay iyo in kale haddaad ninkaaga raalli gelin weydo rabbi ma raalli gelin karaysid waa inay is ogaataa haweenku arrinta ay aada qalbiga u gashadaan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal laa yaxilu limra'atin haweeney uma bannaana an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa shaahid iyadoo ninkeediina uu joogo aanu maqnayn haddayna nin lahayn ama ninkii maqan yahay iyadu waa iska soomi kartaa ilaa biidnihi idankiisa mooyaane walaa ta'danuu fii beytihi ilaa biidnihi gurigiisa inay qof ugu idantoo soo gelisana mauma banaana ilaa idankiisa mooya qofu raalli ka yahay mooyaane wa hada lafdu lbukhaari weliba waxaa jira istidnu xadiidku leeyahayo waa wixii aan ramadaan ahayn riwaayana waxay dhahdaa wixii muxuu ahay aan farad aan ahayn weeyaan marka soomka faradka ah isaga ninkeeda inay uga darabto uma ay baahna laakiin soom sunno ah ninkiioo jooga oo ayna ka idan qaadanin marka ciidankaasu ama sariix ha ahaado ama mid dimniba ha ahaado inuu raalli yaho intay waxaa isla soomaan ay isla suxuuranayaan isaguna uu soomay iyo waa idantaa nafteed laakiin isagiioo afuran oo aanay ka idan qaadanin iska soomto ma ay leh ilaa ramadaan kasta isagu marka kuma jiro qadaha naftiisu waa sida oo kale oo qaduhu inuu mudayaq soo noqdo mooyaane inaan ninkeedii ayna ogeysiinin kol hadduu muwasacu qadihii yahay ma ahila siday umulmuminiin radiallahu canhaa ay yeeli jirtay oo muxua kolkuu ramadaanku uu ka tago maalmaha caadiga ee haweenka ay leeyihiin waxay gudi jirtay shacbaan bay gudi jirtay khidmada nebiga sal ly slam sababtiisa ayay arrintaana uga maqnaan jirtay xadiidkan uu qisu lahaayo alxaakim anaysaaburi fi saxiixi almustadrak uu ku sheegay qisadaasuna waxay ahayd haweeney safaan ibni mucatal radi allahu canhu haweenaydiisii baa radia allahu canha soo dacweysay oo saddex arrimood bay kaga soo dacwootay midi waxay ahayd markaan soomo soonku iga jebiyaa midna waxay ahayd kolkaan tukada buu iga eh, salaada wuu iga jebiyaa midda saddexaadna waxay ahayd salaada subax uma soo tooso ilaa qoraxdu soo baxdo markaas safwaanna waa joogay markaasaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi mar halkan ay ka leedahay kolkaan sooma soonku iga jebiyaa anugoo joogo oo aan iga idan dalbin oo aan raalli ka ahan ma iska soontaa sunno iska socontaa anna nin dhalinyaro aan hayo maalintii baan u baahanayaa markaasuu nebiga alay sla hadalkan kada buu yidhi midii kale xagga salaadana wuxuu yidhi laba suuradood oon qur-aanka ka aqaano oon ka nahiyo on labadaas suuradaa iga taabanin anaa ku tukado anaa aqaane ma igaga tukataa markaasu wuxuu yihi dadkao dhan hadday labadaas suuradood kuwada tukan lahayn kuwa wada cibaadaysan lahayn waa ku filanayde ha u diidin midii salaadana wuxuu yidhi qoyska iyaga waa nalagu yaqaanayo waa hurdo culusnahayo ilaa barqadii mooye maqtilka ma soo toosno marka mid aananu iska yeelyeelaya salaada furaysanaya ma aha waa mid dabci noo ah markaasna nebigu sal ly slam wuxuu yidhi markaad soo toosto tuko xadiidkana waxaa weeyaan waa mutafaq caleyh hada lafd الbukhaarي wuxuuna ku iman doonaa raqم ألف و سبعمية وخمسين وعن ابن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal كلكم rاaع وكلكم مسؤول عن رaعيته dhammaantiin raaci baa tiin raaci waxaa la yidhahaa qofka xoolaha la raaciyey kana hadda waxaa laga wadaa qofka xil hayeen ah dhammaantiin xil baa idin wada saaran xilkaana waa laydin su-aali doonaa waa kula xisaabtami doonaa qiyaamaha wakullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waa la su-aali doonaa waa lagu waraysan doonaa waa lagula xisaabtami doonaa raciyadiisa kolkaas sii faahfaahiyo wuxuu i walamiiru raacin amiirku shacbigiisa uu madaxda u yahay xukumo raaci buu u yahay waana la su-aali doonaa wاrajulu raacin calى ahlihi calى ahli beytihi ninkuna dadka gurigiisa jooga raaci buu u yahay wاlmarأaةu raaciyat calى beyti zawjiha wa waladihi naagtuna raaci bay u tahay ninkeeda gurigiisa iyo carruurtiisaba wa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can ra'iyatihi muttafaqun calayh wuxuuna ku imaan doonaa raqam ثulثumiya saddex boqol buu ku imaan doonaa وعn عن أbي عaliي طلق بن علي الxنفي رضي الله عنه أن رsuل الlه صلى اه عليه وسلم qاal إذا dacا الرaجل زوجته لxاaجaته فlتأتihi walow calى التنوur naagta hadduu ninkeedu u yeedho ninku hadduu naagtiisa u yeedho oo dantiisa ugu yeedho ha u timaado walow tinaarada dusheedana ha ahaatee tinaarada dabka lagu shida ee kulul yani meeshan munaasib mehe meesha naga daayo oo meel kale ka fiican nageeya xaad ka ku tahay inay tidaaha ku cudur daarato xataa ma aha waa meel kasta oo marka ku dalbadaba wayna diyaar ugu noqoto rawaahu tirmidiyu wالنasaa-iyu wa qaala tirmidiyu xadiiثun xasanu صaxiix waa sidaa u sheegay xadiidku صaxiix weeya fi saxiix اjaamiع الصغيir ayuu ku sheegay asheekh alalbani saxiix kaga dhigay وعan abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy slى اله alay slam qaal low kuntu aamira axada an yasjuda liأxad haddaan amri lahaan qof inuu qof kale u sujuudo alla aan ahayn alla waxaanayn looma sujuudo haddiise aan dhehyahay lahaa allo waxaana ina loo sujuudo la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haweenaydan fari lahaa inay ninkeeda u sujuudo rawaahu atirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waa sanad uu sheegay isna saxiix weeyaanoo saxiixuljaamici saqiir buu ku saxiix yeelay laba meelood kaga sheegay wacan ummi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ayuma imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhala aljanna haweeney kasta oo dhimata iyadoo ninkeediina raalli uu ka yahay jannaday gashaa rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xasanna xadiidku ma aha ibnu maaja iyo xaakimna way wariyeen laakiin xadiidkan kadu ضaciif weeyaanoo wuxuu ku daciifiyey sheekh اlalbani fi ضaciif aljaamic الصaغيir wa fi silsilaة alaxaadiiث الضaciifa markaasna waxa ugu wacan sabab ku daciifina waxaa weeyaan nin musaawir اlximyari la yidhaaho iyo hooyadii oo sheekadiisa ah xadiidkan kada uu ka wariye ah yaa labaduba majhuul ay yihiin marka xadiidkan kadu ضaciif weeyaan وعan mعaadi bni jabali radي allahu canhu can النبي sl slam qaal laa tu'di imra'aة zawjaha fi اdunya haweeney ma dhibto ninkeeda adduunyada kuma dhibto oo ninkeeduna nin mu'mina uu yahay ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri اlciin ilaa haweenaydiisi xuurcinta ka mid ahayd baa waxay ku dhahaysaa laa tu'diihi qaatalaki illaah ha dhibin alla ku dagaaliya yani alla ku nacladii ha dhibin inamaa huwa cindaki dakiil yani martibuu kuu yahay agtaada martibuu kuu yahay oo eh, yuushiku waxaa dhaqsanaya an yufaariqaka ilayna inuu nooga kaa yimaadee hanaga dhibin bay dhahaysaa marka eh, middiisii xuuricinta ahayd baa arkaysa oo la socota arrintiisa lala socodsiinaya oo soo ku canaananaysa oo eh, uga heelinaysa rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan waxaa kaloo wariyey alimaam axmed baa wariyey waana saxiix oo saxiix aljaamic sagiir ayuu ku saxiixiyey wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhuma can nabiyi sal ly slm qaal maa taraktu bacdii fitnatan iyo adaru cala rijaali min annisaai muttafaqun calayh ma aanan ka tegin aniga dabaday fitnad oo ragga uga dhib badan haweenka haweenku siday ragga dhib ugu geystaan wax ugu geysta oo iga dambaynayo adduunyada ah ma uu jiro baabu nafaqati cala alciyaal masruufka ciyaalka la masruufo qaala allahu tacaala wa cala almawluudi lahu kii ilmaha loo dhalay waxaa dushiisa ah risquhunna wa kiswatuhunna haweenkaa ilmaha dhalay ee nuujinaya risqigooda quudkooda yacni iyo marashadooda ayaa dushiisa bilmacruuf si macquul ah si macquul ahoo xaaladiisa iyo muxuu ahaa caadada beledkaas ah la socota inuu ku masruufo wa qaala tacaala liyunfiq duu sacatin min sacatih liyunfiqha masruufu duu sacatin midkii hodantinimo u saaxiibkiihi min sacatii hodantinimadiisa wax ka masruufo oo si mxuu ahay munaasib u ah oo u qalanta maalqabeennimadiisa wax u masruufo masruufka u bixiyo waman qudira calayhi risquhu qofkii lagu ciriiriyey risqigiisana ee faqiirihina falyunfiq mima aataahu allah wax ka bixiyo waxa uu alla siiyey oo wax isagana u dhigmo oo munaasib u ah faqiirnimadaasaa ah wax u bixiyo laa yukallifu allahu nafsan nafna alla kuma kallifo mima ilaa maa aataa wuxu siiye mooyaane oo qof ah, alla aanu siinin bixi alla ma dhahayo subxaanahu wa tacaala qof walbaba si tabartiisa ah marka inuu wax u bixiyo ayuu alla rabaa laakiin qofna aanu wuxuu heli kara aanu akranin wa qaala tacaala wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wixii aad bixisaanoo wax un aba alla subxaanahu wa tacaala waa idin bedelayaayo bedelkiisii buu idin siinayaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam dinaarun anfaqtahu fii sabiili illah diinaar aad ku bixisay jihaad fii sabiili llah aad ugu tabarucday jihaadka wa dinaarun anfaqtahu fii raqaba iyo dinaar aad ku bixisay qof la xoraynayo qof xorayntii aada ku bixisay wa diinaarun tasadaqta bihi calaa miskiin iyo diinaar aada miskiin ku sadaqaysatay wa diinaarun anfaqtahu ah, calaa ahlik iyo diiwaan eh, diinaar aad ku masruuftay ciddaada afartaa diinaar acdamuhaa ajran kooda ugu weyn xagga ajrigu aladii anfaqtahu calaa ahlik waa kii aad ciddaada ku masruuftay ugu ajri badan rawahu muslim marka kii jihaadka loogu tabarucay iyo kii wax lagu xoreeyey iyo kii miskiinka lagu sadaqaystayba waxaa ka ajri badan qaacidiisa oo ku masruufo yaa ka ajri badan marka dadku waxaa laga yaabaa inay u malaynayaan inaanay kaas ayna sadaqa ayna ahayn oo ay iska tahay wax caadi ama muxuu ahay ayna sidaaba ugu aabayeelaynin marka isaga ugu ajri badan wacan abi cabdillaahi wayuqaalu abi cabdiraxmaan hawban ibni bujduda mawlaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wali waslama qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi waalih wasalam afdalu diinaarin diinaarka ugu fadli badan yunfiquhu rajulu ninku uu bixinayo waxaa ugu fadli badan walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi w barakaatuh